uu isaguna noqonayo iyo sidoo kale <clears throat> ashahaadatu cala shahaada markhaatiga laftiisii in markhaati laga noqdo wuxuu yihi walaa yasixu taxamulu xambaarashada shahaadadu ama markhaatigu ma asaxo ilaa bimaa yaqacu bihi lcilmu wax cilmi ku dhacaya mooyaane wax cilmi ku xasilayo ayuunbaad ku xambaaran kartaa oo dee markhaatigu <clears throat> waa inuu wax og yahay ilaa man shahida biاlxaqi wa hum yaclamuun qofku waa inuu marka haddaba siduu ku ogaanayaa waa in markii uu taxamulayey dee uru ariiq ka cilmiga uu inoo sheegi doono waa inuu ugu xasilay fain kaana ficlan waxani hadduu fal yahay uu ka markhaati kacaya <clears throat> kazinaa wاlgasbi sida zinadii iyo eh, asbigii dhici qof la dhacayay Ehm, nuskada daar minhaaj walqatli bay ku daraysaa lakin makhtuuaadka kuma jirto intaa maaragtay makhtuuaadka qadiimka ah dilkii lakin wa waa tusaale un waa isku wada mid waxaa soo dhami wuxuu hadduu ficil yahay lam yasixa taxamulu fiihi markhaatigiisa laguma xambaarto oo kuma asaxo ilaa bilmushaahada in la arkayay mooyaane wuxuu hadduu fal yahay waa inaad goobjoog ahayd aada arkaysayna laakiin in maxaad ka markhaati kacaysaa ma maqal mise mise mise waxaad aragtay ma aragtiba mise waa maqal oo tiraahdo waa maqal oo haddana lagu dhagaysto taasi sax ma ciddii aad ka maqasho waa inaad keento ee goobjoogga ahayd ee arrintani baashirtay qofkaasaad keenaysaa kaasaa markaa markhaatigii furay lam yasixa taxamulu fiihi illaa bilmushaahada wey wain araada haddii uu doonayo hadduu doono qofku an yatacamada nadara inuu u kaso inuu eego ilaa maa taxta hiyaabi dhulkii qarsoonaa jirkii qarsoonaaye dharka ka hooseeyey cawraadkii wixii lamidka ahaa inuu eego hadduu u baahdo si uu markhaatigi u xambaarto litaxamuli shahaadati si uu shahaado u xambaaro jaaza way bannaantay calaa daahiri nasi naska imaam shaafici daahirkiisu sida uu yahay axaadiistuna ay tilmaamayso oo yani waxa weeye markaad fal xumaan ah aragto zino oo kale ma kuu banaantahay si aad markhaatiga u furto inaad eegto cawraadkii si aad u hubiso in falkaasi dhacay iyo in kale way banaan tahay sida daahirunasku uu yahay imaam shaafici hadalkiisa sida laga fahmaya daahirka ka waa inay banaan tahay waxaana loo cuskanayaa axaadiistii saxiixa xadiidkii sacd ibni cubaada markuu yihi yaa rasuul allah ninku hadduu xaaskiisii ninku dul arko ma intuu dilo ayadin idinkuna dil mise intuu baxo ayuu afar markhaati oo dee eega oo la arka uu soo raadsan waa inuu afar soo raadsan idinka la dilaya marka eg afartan la soo raadsaday maxaa loo soo kaxaysanayaa inay eegaan falka meesha ka socdo falkiina de markhaatiga u xasilo waa in xubi maarata cawladii ama xubinkii dakarkii oo xubinkii farjiga ah ku jira waa in la arko marka waxay noqonaysaa inay markaa banaan tahay taxamuli shahaada markay arrintu tahay inay arrintaasi banaan waqiila waxaa la yihi laa yajuuzu ma banaana oo de waxa weeyaan zinaduna sideedaba in la qariyo iyaaba fiican oo aan la sheeg sheegin ceebahana de cawraadka inaan la eegin baa iyadana waajibku ahaa ceebaha dharka ka hooseeyana dumarkaaba u gaar ahaa oo maaragtay de si gaara ah markhaatigooda loo aqbalayay markaa dumar iyo waxaas cuyuubtiiyo waxyaalahaana dumar un loo diro oo ragyaanay arki Ehm, zinadiina de waa marka horeba in la qariyo yaa la doonay saasuu qiilkaasi leey wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yajuusu fii hayri zina fi zina falku hadduu zina yahay eh, way banaan oo de xadiidkaasaa loo cuskaday laakiin wax aan zina ahayn in loo eego cawraadkii ehm, iyadu ma banaana buu kani leeyahayo wuxuu ka eegay eh, qofkan zaaniga ah isaga ayaa isxurmo tiray buu le xurmadiisii isaga ayaa iska xayuubiyey markuu falka noocaana geystay laakiin waxyaalihii kale looma eegayo bule sida nuujintii oo kale qofkii dumar hadday ilmihii nuujinayso in de maarata naaskeedii la eego si ilmihii yaraa loo eego inuu jaqayo oo uu ka nuugay caanaheedii iyo in kale taasi iyadu banaanaan mayso buu leeyahay kani qiilkani laakiin muctamadkii hore muxuu ku leeyahay arrintu hadday markhaati tahay waa caadi hadday markhaati tahay waa caadi qofkii dumar markay ilmihii nuujinayso inay dumar eegaana waa caadi ku filanta haddii dumar haddii markaa dumarba aanay meesha joogin loo baahda rag inay eegaan raggiina ay ajnabi yihiin arrintii la doonaya in markhaatigeedii la furo iyaduna markaa way banaanaanaysaa oo xaaraan xaaladda iyada noqon mayso waqiila qiil kale wuxuu leeya yajuusu fi gayri zina walaa yajuusu fi zina kiiba cagsiyaya isagu cagsigiisa wuxuu leeyahay haddii aanay arrintu zine ahayn sida radaaci iyo wixii lamidkaah way banaanta laakiin markay zine tahay ma banaana oo kana muxuu saa u sameeyey dee wuxuu leey zinada marka horeba hala qariyaa lalahaa qofka falka noocaasa ku dhacay in la asturo iyaa manduub ahaayo sunno ahaa laakiin waxyaalaha kale radaacya wixii lamidka ahaa waa in la sheego oo iyada lama qarinteedu sunno may ahayn xaggaasuu kaasina ka egay intuba waxbay ixtimaalaad bay maarata yani waxa weyaan macaani macquula ayay xujaysanayaan laakiin nasku kol haddii zinadii in la eegayo uu sheegay wixii kalena waa ka waa ka ahwan waa ka fudud yahay wey wain kaana caqdan haddii waxaan markaa eh, markhaatiga laga noqonaya uu caqdi yahay heshiis aw iqraaran ama qiraal falaa budda min mushaahada ama waa aqwaal oo dhan wax alla wixii qowl ah wey ilan caqdigii qowl buu baahanya soo ma qiraalkii waa hadal wax alla wixii qowl ah maxaa loo baahan yahay falaa budda min mushaahadati alcaaqidi qofkan caqdiga gelaya waa inaad arkaysay indhihi waa inay shaqaynayeen wlmuqiri ka qiranaya waa inaad arkaysay wa samaaci kalaamihima hadalkana waa inaad maqlaysay qowlkii muxuu ubaahan yahay laba ficilkii muxuu ubaahnaa arrin keliyao basarkiiba ubaahnaa aragtidii laakiin qowlkii muxuu ubaahan yahay basarkii iyo samciibu labadiiba u baahan yahi waa inaad qawlkana ku hadlaysana aada arkaysay wain kaana nasaban aw mowtan aw milkan mulaqan haddii waxani uu yahay nasab qof nasabkii ama mowt geeri hebel inuu geeriyooday aw milkan mulaqan ama milkigii mulaqa ahaayoo gaariga inuu cali leeyahay muxuu ka ilaaqan yahay asbaabtii milkiga inuu hebel ka iibsa inuu iibsaday iyo in la siiyey iyo inuu dhaxlay iyo waxaasi waa milki sababaysankaasi milkiga mulaqina waa milkigii aan sababaysnayn ee gaarigaasi waa gaarigii hebel n la ohanay waa gurigii hebel sidaa la odhanayey jaaza waxaa banaan an yutaxamala in lagu xambaarto bilistifaadati caanbaxa in lagu caanbaxay inuu gaarigii hebel yahay in laysla yaqaano inuu gurigii hebel yahay oo dadkaba aad sidaas dadkuba ay saa u yaqaanaan yaa kugu filan nasabkii waa saas oo kale wiilkani inuu in hebel yahay in markaa de inaad markii hooyadii ay umulaysay aada goobjoog ahaydoo wilaadada aad arkaysay shardi maaha kol hadday caan baxday waa kugu filanta laakiin intaanay caan bixin ilmo yarun hadii la keeno oo yaa dhalayda hadal ka yimaado de waxa un ka markhaati kici kara markaa qofkii wilaadada markii hooyadii umulaysay qofkii goobjoog ka ahaa ilan waa fale ficil weeyaan iyuunbaa kaa ka markhaatikay laakiin markuu caan baxo ee ilmahan ina hebel ku caan baxo khalaas sidaa markhaatigi waa lagu furi karaa min gayri mucaaradatin baa laakiin shardiga ah. waa inaan wax caaridayaa jirinoo xan waa inaanay xani jirin ninkan hebel muu dhalino wuu helay iyo wax noocaasa iyo gabadhaa ula timid iyo sheekooyin noocaasa oo xan hoose ih oo caaridaysa istifaadadii waa inaanay jirin markaasaa nasabki soconaya mawtkii waa saa soo kale hebel inuu dhintay inaad goobjoogkaadi markii nafti ka baxaysa shardi maaha laakiin caam baxday ninkii hebel baa dhintay saa ku baxday wax qarso wa markaa waxa weeyaan <clears throat> garab socdaana aanu jirin waa ninkii buu dhiman waa la qaranaya iyo wax noocaasi waa inaanay garab socon milkigii waa saas oo kale dee gurigaa hebel baad ku ogeyn hebelun baad ku arki jirtay dadkuna u yaqaaneen cid ku haysatana maad arki jirin markaa mucaaradadii meesha way ka baxsan tahay dib baa lagu qabsaday deetana mar dambe qof ku qabsaday markaa tigood furaysa inu gurigii hebel yahay wa ama nikaaxu guurkii miyaa walwaqfu iyo waqafkii walcidqu xorayntii baa loola jeeda ictaaqiya walwalaa-u iyo welihii inuu hebel welihiisa leeyahay qofkaasi faqad qiila waxaa la yihi yushhadu fiiha markhaatiga waa lagu furaa bilistifaadati caambaxa iyaduna way cuskan kartaa waa sida muctamedka ah maxaa yeelay waxaan muddadoodu way dheer tahay muddada guurku de mudduu jiraya oo de xaaskii hebelun qof gabadhan loo aqoonsanaya adigoon joogin halkii meeshan hebel baa waqfay wa wax iyaduna markay muddo jirto maarata sidaa loo aqoonsanayo cidqigi iyo walaagiina waa saasoo kale waqiila waxaa la yihi laa yushhadu may ay laa yushhadu fiiha bimaa dukira weeyaano waxaa lasoo sheegay oo ah istifaadada markhaatigeeda laguma aqbalo waa inuu qofku asbaabteedii uu arkayey markii la waqfay waa inuu goobjoog ahaa uu arkayey cidda waqfaysa markii la xoreynayay saas oo kale markii la guursanayey ciddii guurka joogtay heblaayo meherkeedii markii hebel loo meherinayy ayuunbaa ka markhaati kici buu leeyay lakin muctamadku muxuu kuleeyahay heblaayo inay xaaskii hebel tahay caanbaxaa kugu filan wain ra'aa rajulan hadduu nin arko yatasarafu fii daarin guri iskaga tasarufaya muddatan awiilatan muddo dheer min hayri mucaaradatin cidina aanay ku haysan jaaza waxaa banaan an yashhada lahu inuu ugu markhaati kaco bilyedi gacanta inuu isagu gacan kuhaynta leeyahay walmilki inuu gacanta ku hayda iyada arkaya iyada arkaya inuu leeyahay iyadana kol haddaanu cid ku haysata arkaynin waxa uu maqlayana ay ahayd waa gurigii hebel ninkani karuu ku degan yahay waxaasina aan cidina sheegi jirin la sheegi jirin in gurigii hebel uu yahay hadhow haddii cidi ku qabsato markhaatiga markuu furaya waxaan ka markhaatikaa inuu gurigii hebel yahay uu odhan karay muctamadku waa sidaa waqiila qiil baale yashhadu lahu bilyadi gacanku haynta ayuunbu uga markhaati kici duuna lmilki laakiin lahaanshaha uga markhaati kici maayo kol haddaanu sababtii asbaabtii uu ku milkiyey aanu ogeyn uga markhaati kici maayo qiilkani yihi maxaa yeelay dee tasarufka mushaahadukaasi u baahan yahay isagu laakiin imanka gacantii iyuunbaa halkan sugan wahu markaa de yani waxa weyaan in markaa isaga la dhaariya iyo dee sheekahaasaa iman doonta wey wahuwa la laakiin muctamedku waa kaa hore weeyaano kol hadaynu nidhi milkigii mulaqa ahaa istifaadada waa loo cuskadaa de waxa weeyaan gacankuhayntaa aad arkaysay yaana dad badanba ka maqlin dadba kamaad maqan laakiin de ninkaasoo gurigaa haysta unbaad arki jirtay cid ku haysatana maad arkay istifaadada imika ma jirto ilan istifaadadu sideedaba xujo ahayd oo maarata ay mustanad u ahayd halkan maalan dee waxa weya meel baad soo degtoo nin baa guri isaguna meesha uga dhisnaa ninkaasi guriga isaa iska deganaa cidina kumay haysanin cid ku haystana maad maqlayn muddo awiila muddaduna way dheeray kadib baa lagu qabsaday waad u markhaati furaysa wuxuu yihi waman kaanat cindahu shahaadaة liaadamiyin qofkii qof bani aadana markhaati u haya lam yashhad biha markhaatiga u furi maayo xataa yuaaliba biha saaxibu اlxaqi ilaa iyo qofkii xaqlaha ahaa uu codsado markhaatiga iyadoon lagaa dalbanin ma iska gudanaysaa maya maxaa yeelay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam markii uu quruuntii mufadalada ahayd sheegay haddana wuxuu yihi uma yajiu qowm yashhaduuna walaa yustashhaduuna dadka qaar baa imanaya markhaatiga furaya iyadiioo aan waxba la weydiin oo aan markhaati laga dalbanin yani waa markaa waa waxyaalaha lagu dhaleecaynayey khalafka salafkii ka dambeeyey waxyaalaha lagu dhaleecayn waxa kamid ah inay markhaatigii la soo boodayaan mubaadir baa la yidhahdaayo tuhmaaba gelaysaba almubaadir bishahaada markaanay arrintu meelihii xisbada ahayn amr macruufki nahy munkarkii aanay ahayn arrintu qofka iska soo isa soo qadima waa laga shakiyaa markaa shahaadadiisa la aqbali maayo waxaa laakiin ay culammadu yidhaahdeen waa markii hahaad shahaatxisba san sheegn ada shahaadatu xisbadii ay tahay dee xadiidkii kale alaa akhbirukum bikhayri shuhuud aladi yaأtii bishahaadatihi qabla an yus'alaha intaan la weydiinka soo gudbinaya ayaa khayru shuhuuda waa xisbada waali waxaa kale oo la yidhi qofkii aan ogeyn inaad markhaati u tahay ee markaa laga markhaati jirtaa may lahaa inaad tirahdo waar kaaga markhaatiyo arrinta anaaba goobjoog ka ahaa iyadana khayru shuhuudkaad soo gelaysaa baali oo xaaladda iyadaa markay labada xadiis jamcinayaan iyadana waa sheegeen culamadu wuxuu yidhi waman kaanat cindahu shahaadaة fii xaddi min xuduud اllaahi tacaala qofka markhaati haya xad waajibiya xuduudda ilaahay kamida fain ra'a maslaxata fi shahaadati hadduu dan u arko inuu markhaatigaa furo shahida markhaatigii uu furay washahat xisba weeye wain ra'a maslaxata fi satri asturka haddii uu maslaxada iyo danta u arkana ustuxiba lahu an laa yashhada inaan markhaatigaa furin ayaa wanaagsan zinadii iyo xadulkhamrigii iyo maarata xuduuddii noocaa ahayd iyo xadusariqihii iyo maalkii si kale waad ugu markhaati furi kartaa inu maalkan hebel leeyahay laakiin inuu hebel xadayey wa iyo inuu hebel zine ku dhacay iyo inuu hebel khamri cabay waxaad u eegeysaa maslaxadu maxay ku jirta haddii ninkani si kale aanu ku joogsan xadka laga oogo oo dantu ay sidaa ku jirto waxaa fiican inaad markhaatigii furto waajib laakiin kuguma aha ilan waa xad ilahay waxani xuquuq bani aadan maaha haddii aad danta u aragto qofkani qof waxaan kudhici jira ma hal mar bay ka dhacday intiisa kalena waa iska qof mustaqiima inaad iska asturtid baa markaana wanaagsan laakiin labada midna waajib maaha labaduba waa mustaxab waman shahida binikaaxi qofka nikaax markhaati ka gelaya waa adihiiba markii noo gelayaa marka dakara shuruuahu sifadii adaagaa lagaaga hadlaya waa inuu shuruudii nikaaxa uu sheego oo uu yihaahdo waa markaad markaa caqdigii ka markhaati kacayso ma aha markaad ka markhaati kacayso un dee istifaadadii ilan istifaadadii shuruud ma sheegi kartid markaana istifaada arrintua inaad caqdigii ka markhaati kacayso waxaad odhan waxaan ka markhaati kacay hebel in hebel loo heblaayo loo guuriyey weligeeduna uu guuriyey laba markhaatiyo cuduulihina jooga saasaad ohanaysa waman shahida biradaaci qofkii nuugmo ama nuujin ilma yar la nuujinayey ka markhaati kacayay dakara wuxuu sheegay anahu irtadaca min hadya naaskeeda inuu ka nuugay ayuu sheegay oo inagii nidhi in la eegaana de banaanaanaysaayo xaajadii baa keensanaysa aw min labanin xuliba minhaa ama in uu caano iyada laga soo lisay oo uu arkayy markii laga soo lisayey meella aan ka tegina ilmihii yaraa toos afkiisa loogu shubay intaaba arkayey saas markaa u markhaati furay wuxuu odhanayaa in waxaan ka markhaati kahay ilmaa ka markhaati ahay ilma ka markhaati ahay ilmahaa yari inuu ama qofkani inuu heblaayo caanaheeda naaskeeda ka nuugay ama caanihii iyada laga soo lisay inuu ilmahaa yari cabay ayaan markhaati ka ahay buu leeyahay amsa shantii wuxuu sheegayaa cadada radaaci tiradii de shantii radcadoodna wuu sheegaya wain shahida biqatli dil hadduu ka markhaati kacayo dakara sifata alqatli qaabkii loo dilay waa inuu sheego ila hebel baa dilay oo keliya ma soconayso fain hadduu yidhaahdo darabahu bisayfi famaata seef buu ku dhufto markaasuu dhintay haye yaa dilay markaa qofka seef buu ku dhuftoo markaasuu dhintay markuu xeeladaysanaysa ku ohanaya haka yeeli ilan waaa laga yaaba seefta inu ku dhuftay si kalena isaga dhintay soo ma ku dhuftay uu dhintay ubu ku yihi ha yeeli lam yuxkam bi xukunka sidaa lagu aqbali maayo xataa yaquula famaata minhu markaasuu u dhintay waa inu yihahdo seefti ama nabarkii u dhintay waa inuu sidaa yihahdo ama uu dilay famaata minhu aw yaquul ama darabahu bisayfi faqatalahu seefku ku dhuftay markaasuu dilay sidaa waa inuu yidhaahdo wain shahida bizinaa zina hadduu ka markhaati kacayo dakara zaaniya waa inuu qofkii zinada geystay gabadhio keliya maahe waa inuu faacilkiina sheego wa kayfa zanaa qaabkii ay u dhacday wa fii ayi mawdicin zana goobtiina waa inuu sheego fain lam yubayin shaahidu daalika waxyaalaha hadduu sheegi waayo sa'alahu alxaakimu xaakimka ayaa weydiinaya wujuuban weliba weeyaan si markaa tafaasiishii loo helay wa xad ilaahayo waaba lasii xayndaabanaya wتجuuز الشhahaadaة عalى الشhahaadati wuxuu imikana u gudbay aلشhahaadة calى الشhahaadة wتajuuزu way banaan tahay aلشhahaadaة calى الشhahaadati markhaatiga in markhaati laga noqdo markhaatiga in markhaati laga noqdo iyaa banaan fii xuquuqi اaadamiyiina marka xuquuq aadame la joogo wa fii xuduud الlahi tacaalى qowlaani xuduud ilahi hadday tahay arintu laba qowl baa ku sugan oo asaxuhuma anahu yajuuز bu waa inay banaan tahay xaq bani aadan markuu yahay oo xaajadii ay keensato markhaatigii inaanu isagu maxkamadda iman karin laakiin cid kale uu markhaatigiisii u dhiibo oo ciddaa kale ay markhaati ka noqoto inuu hebel markhaati ka yahay waa sidaa shahaada cala shahaadadu markhaatigiibaa markhaati laga noqonaya hadday xuquuq aadamo tahay dee xuquuqda aadamaha waa la adkeeyaa oo de ku dhisan tahay inta markaa maaratay loo kala qaadi kara dadkana waa loo kala qaadaya markaa iyada waa la fasaxaya waa laakiin haddii xad ilaahay ay tahay ninkaa isagii inuu khamri cabay buu hebel markhaati ka yahay maxkamadii ma tegi kara isagu adiguu doonaya inuu kuu dhiibuu ku yidhaahdo markhaati baan ka ahay ninkaasi inuu markhaati inuu bahal kaa cabay markhaatigayga markhaati ka ahaw ma ansaxayso sida muctamadkaa waxaan waa xad ilaahayo marka hore waay maarata in loo ixtiyaado looma baahnayn in loo ixtiyaado looma baahnayn intii layska dayn karayo in layskaba daayo iyaa dee fiicnido nabigu alayh salaam markii looga shafaaco qaaday waa ki yidhi waar intaydaan ii keenin miyaad saa yeeshaan intaan la ii keenin markaa intaan loo keenin in layska la dambabasa arrintii oo la yar qariyo oo eh, maaragtay la asturo waa caadi lakin markay xuquuq bani aadan tahay iyadu saas ma lakiin sheekhu isagu waa yajuus buu yihi xuquuqdii aadamaha iyuu uga qiyaas qaatay wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaano an yataam an yataxamala shahaadata calaa shahaada markhaatiga uu markhaatiga ka noqonayo inuu xambaarto ilaa an yastarciyahu shaahidu inuu u dirsado kii markhaatiga ahaa mooyaane bian yaquula waa inuu yidhaahdo ashhadu waxaan markhaati kahay ana lifulaani calaa fulaanin kada ninka hebel la yidhaahdaa inuu hebel hebel intaa ku leeyahay fashhad calaa shahaadati markhaatigayga markhaati ka ahow sidaa markuu ku yidhaahdo hadda markhaati baad ka tahay markhaatigiisii hadduu markaa isagii dhinto ama xaanuusan wax kaba diiman waayo ama safar dheer galo oo laga iman karin ay noqoto hadhow adigaa bedel ka noqonaya adu maaad markaa markhaati kakaayska markhaati kacaysaa isaga markhaatigiisa ee adigu de ficilkii toos uga markhaati kici maysid waa waa saddex suure waa suurada koobaad ilaa an shaahid wey aw yasmaca rajula markaa fashhad calaa shahaadati waa laga maarmaan ba lii markhaatigayga markhaati ka ahow lakin hadduu ku yidhaahdo waxaan ka ahay ninka hebel hebel inuu hebel hebel intaa ku leeyahay intaasoo kale hadaad maqlaysay meeshaad ka maqlaysana meel iska caadiya ahayd sidaa adigu ku ambaari maysid baa waayo dadku markay meelaha ku sheekaysanayaan way iska tasaahulaan waxaa laga yaabi lahaa ninka haddii maxkamadda la keeni lahaa inuu hashkadayn lahaa ama uu odhan lahaa waxba ma ogin markaa kol haddaan ku odhan markhaatigayga markhaati ka ahaw oon sidaa u adkaynin laa tashhad calaa shahaadatii aw ama suurada labaad yasmaca rajula inuu qof maqlayo yashhadu markhaati furaya cinda alxaakimi maxkamadda agteeda bixaq yani xaakimka agtiisa maxkamadda dhexdeeda ayaa wuxuu markhaati ka furaya bixaqin xaq wuxuu leeyay waxaan markhaati ka ahay ninka hebel hebel la yidhahdaa inuu hebel hebel intaa kuleeyahay qaadigiibaabuu kuleeyahay laakiin maxaa dhacay de wuxuunbaa dhacay oo ama meesha baa lagu kala yaacay fitna dhacdo meesha baa lagu intaan xukunkii dhicin adigu shahaadada waad maqlaysi laakiin xaakimkii dee waxba isagoo aan weli ku xukumin ayaa meeshiiba lagu kala yaacay kadib baa mar labaad dacwaddii loo baahday ninkiina waabu dhintay cidna waa di goobjoogaay maqlayay marka maxaad noqonaysaa shaahid cala shaahid baad noqonaysaa waay aw yasmaca a suurada saddexaad aw yasmaca rajulan ama waa inuu qof maqlay yashhadu calaa rajulin qof markhaati ku furaya bixaqin xaq buu ku markhaati furaya mudaafin weliba isagoo u tiiriye xaqaa loo tiiriyey ilaa sababin yajibu bihi lxaqu sabab uu ku waajibo kal bayci sida bayc walqardi iyo wax kala amaahasho wuxuu yihi waxaan markhaati ka ahay in ninka hebel hebel la yidhaahdaa uu hebel hebel kun doolar ka amaahday sababtiibuu sheegay ama waxa weeyaan uu alaab intaasoo kun doolar kaga iibsaday lacagtiina aanu siinin oo dayntaa kulahaa markaa markuu sababtii sheego iyadana wixii wuu sii akidayo mar hadduu maa ilaa sababtii sheegay in waxani wix uu huba ay tahay iyaa markaa meesha kasoo baxaysa iyadana markhaatigii marka waad furi karta walaa tajuusu shahaadatu cala shahaadati markhaatiga markhaati ka noqon maysid ilaa an yatacadara inay suuroobi weyda mooyaane xuduuru shuhuudi اlasli markhaatiyadii asalka ahaa inay maxkamadda yimaadaan markay suuroobi weydo ayuunbaa markhaatigan labaad la aqbalaya maxaa sideeda de ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun weeyaano markhaatigu sanad ma galo sidii riwaayada oo kale xadaanii fulaanu qaala xadaahu fulaanu qaala xadaahu fulaanu ana fulaanan shahida calaa kada wakada ma soconayso saas shahaadadu ma gasho asaaniidda riwaayaadka iyo axaadiis iyo looga maarmayn iyo asaaniiddaa la geliya laakiin riwaayada mxua shahaadada lama geliyo iyada goorma markaa noqonaysaa uun xaalada aan laga maarmi waa inuu markaa dhinto bilmowt markii uu dhinto awil marad ama wuu xanuunsaday maxkamadii ma iman karo awil haybati ama wuu maqnaadayba fii masaafatin ilaa masaafe ayuu maqnaaday tuqsaru fiiha salaa siddeetan kilomitr iyo wax ka badana oo salaada la gaabinayo horaynu usoo marnay sheekhu markhaatiyada halka laga keenayo isagu waa kii sidan soo qariri jiray markii aynu soo maraynay kitaab ulqadaa waa kii isagu markaa masaafatulqasriga ku xaday jiray inaguna waa muctamadku wuxuu ahaa in lagu xadeeyo masaafatulcadwa oo iyadu markaa de intaa aada uga dhow intii qofku intuu subxii kasoo kalloo haddana uu gurigiisii ku caraabi karayo marka haddii masaafatulcadwe uu maqan yahay yani intaa shuhuuddii asalku ay jiraan ay ka fog yihiin loo yeeri maayo dee hantaaqiya kadeed bay ku noqonaysa markaa shuhuuddii farciga waa la aqbalay wuxuu ihi waidaa markii uu haddaba doono an yuaddiya shahaadata cala shahaadati markhaatiga uu markhaatiga ka yahay inuu inuu guto haddii uu baahdo fain kaana taxamala bilistircaay u dhiibasho loo dhiibtay iyo u dirsasho haddii uu marka hore ku taxamulay qaala wuxuu odhan marka uu markaa gudanayo ashhadu waxaan markhaati kacay ana fulana bna fulaanin ninka hebel hebel la yidhaahdaa shahida calaa fulaani bni fulaanin bikada ama yashhadu calaa fulaani bni fulaanin bikada ninka hebel hebel la yidhaahdo inuu waxaa iyo waxaa markhaati kaga yahay wa ashhadanii calaa shahaadatihi bidaalika anigana wuxuu ii dirsaday ama i markhaati geliyey markhaatigiisa noocaas oo inaan markhaati ka ahaado ayuu ii dirtay saasaad ohanaysa oo yani waxa weeyaan jihatu taxamulkii qaabkii aad ku taxamushay ayaad sheegaysaa ila dadkoodu fuqaha ma aha oo waxbaa laga yaabaa dad meel iskaga sheekaysanaya intuu ka maqlay inuu hadhow yihahdo waxaan ka markhaati ahay inuu hebel markhaati ka yahay wain ra haddii uu arko yashhadu cinda alxaakimi bixaqin haddii ariiqii laba ariiqu taxamulku ahaayo maxkamadda isagoo arinta markhaatiga furaya uu ka maqlayay qaala wuxuu odhan ashhadu ana fulana bna fulani waxaan markhaati kaain hebel hebel shahida bikada cinda alxaakimi uu markaa arrinta noocaya noocaasa markhaatiga sidaa uga furay maxkamadda agteeda maxkamadda dhexdeeda wain ra-aahu haddii uu arko yashhadu bixaqin mudaafin ilaa sabab xaqii markaa sababaysnaa isagoo markaa ka markhaati kacaya hadduu maqlayeyna dakara naxwa maa dakarna qaabkaasoo kale ayuu maaragtay waxa weeyaan ashhadu ana fulan ibna fulan shahida calaa fulan ibni fulan bikada min amani mabiicin sababtii buu sheegi iyadan walaa lama aqbalo ashahaadatu cala shahaadati markhaatiga markhaatiga laga noqonayo min anisaai dumarka lagama aqbalo oo de waxay gelaysaa qeybtii dhexe ilan wa inagii waxyaalihii ahaa maalka ku tacalluqayey dumarku way soo gelayeen wixii ceebaha dumarka iyo meelaha cawraadkooda iyo wixii ku tacalluqa ahaana dumar soocaaba la aqbalayay wixii intaa u dhaxeeya ee ragguna ay daalacan karaan ee ragga aan ka qarsoonayn maalna aan ahayn sidiisa maal aan u ahayn ama maarata maqsuudkiisu aanu maal ahayn rag keliya un la aqbali jiray nikaax iyo alaaq iyo wixii lamidka ahaa shahaadadu waa noocaas oo kale shahaadadu waa noocaas oo kale oo de waa hadal uu qof ku hadlayo dee hadalkaa waa wax markaa ragga kama qarsoonaado waa wii maa yaalicu aleyhi rijaalu fi lcaada wixii raggu sida caadiga ay daalacanayeen weyaan shahaadadu markaa cidda markhaati ka noqonaysaa rag unbay noqonaysa walaa tahbutu shahaadau kuli waaxidi min shaahiday اasli ila bishaahidayni haddaba shuhuudan asalka ah mid kasta shahaadadiisu sugnaan maysa buu ku yihi ilaa walaa tahbutu ma sugnaato shahaadatu kuli waaxidin mid kasta markhaatigiisu oo min shahiiday asli shuhuuddii asalka ahaaya ilaa bishahida waa inay laba qof kasoo dhegeystiin laba qof waa inay yidhaahdaan waxaanu ka markhaatinahay hebel hebel inuu markhaati ka yahay arrinta noocaa iyo noocaas deetana jihaatu taxamulkiina ay raaciyaan markaa yahay ilan ilan iyadii shahaado labaada shahaadaduna sideedba laba qof bay u baahnaanaysay markaa hebel cidda markhaatiga ku furaysa inuu markhaati yahay labay noqonayaan buuguyi fain shahida anaani laba haddii ay ka markhaati kacaan calaa axadi shaahidayni laba nin oo shuhuudul asliya oo qadiyadan markhaati ka ah mid kamida labadii ayaa laba nin ay shuhuudul farci u noqdeen oo ay isagii markhaatigii fureen inuu markhaatigaa hayo uma shahidaa haddana isla labadii iyaa waxay ka markhaati kaceen calal aakhari kii kale shaahidul asliga ahaa iyo isagiina iyagu inay isagana ka maqleen ay markaa labadiiba booskooda maxaa ku jira uun laba nin oo marna kan farac u ah marna ka kale farac u ah ma la aqbalaya taasi fa fiihi laba qowl baa ku sugan axaduma muctamadku wuxuu leeyahay yajuusu way banaan tahay maxaa yeelay waa laba qadiyadood ay ka markhaati kacayaan ilan qofku intaasoo shay buu ka markhaati kici karaa marka kan markay farac u yihiin waa arin ay ka markhaati kacayaan nisaabkeedii waa dhamaystiran yahay waa labadooda markii labadooda ay ka markhaati kacaan ninkaa hebel ah markhaatigiisii wuu sugnaaday markhaatiga labaad baynu u baahannahay hebel hebel baa isaguna markhaati ahaa laba ninoo markaa markhaatigiisii ka markhaati furaa loo bahanya isla labadiibaa markhaatigii kalena furay waa qadiyad kale oo ay markhaatiga ka furan waa la aqbalaya wax loo diidaa meesha ma yaalo wathani ka labaad wuxuu le laa yajuusu ma banaana maxaa yeelay dee nin kastaba booskiisii laba nin inay galaan baa la doonaya oo isagii markhaati ku noqdaan markaa haddii isla labadii n aggan haddana usoo wareegaan inuu qof keliyihii meeshii markhaati noqday o kale labadani ninbay booskiisa degayeen markaa wuxu le aggaasuu ka eegaya lakin waxaan leenahay booskiisa waxay degayaan marka shahaadiisa laga hadlayo haddana marka kale shahaadiisa laga hadlayana dee booskiisa laba baa loo bahaya ama labadii ha noqdaan ama laba kale ha noqdaan wuxu i walaa yuxkumu bishahaadati cala shahaadati markhaatiga markhaatiga lagu furayo lama lama qaato xataa tahbuta ilaa iyo ay sugnaato cindahu cinda alqaadi qaadiga agtiisa ay ka cadaato cadaalatu shuhuudi اlasli wاlfarci kuwa asalkaa iyo kuwa farca intuba inay cuduul yihiin laakiin shuhuud aan markaa e, cuduulba ahayn ama aan laba garanaynba kuwa aan laba garanayn in la keena aanay tacadurin waad maqlaysa baa laga yaabaa ma maqal markhaati ka tahay mise waxaad markhaati ka tahay arag maqal baan haye maxaad maqashay mansuub waxaan maqlay sidaa iyo sidaa iyo kuwa geerashkayga joogay iyo kuwa halkan joogay baan markhaati ka ah kuwa uu garanayaba ma qaadiga laftiisi garan maayo cadaaladoodii ma soo sugi maaa markaa waa so lagu sugi karaa marka horeba shaahidulfarci waxaana inuu noqdaa waxay u baahan tahay tacadur ma jiraa kuwii lama keeni kara miya waa intaasi horta marka hore ay sugnaatay markii tii la cadday kadib haddana waxaa la odhanayaa cuduul ma yihiin haddaanay cuduulba ahayn majaahil yihiin waxaan laba garanayn in yihiin maxay markaa shahaadada farcooda ay sheegi wuxuu ihi wain shahida shuhuudulfarci shuhuuddii farcigu haddii ay markhaatigii furaan uma xadara shuhuudlasli haddana shuhuuddii asalka haba ay yimaadaan goobtii qabla an yaxkuma intii aan qaadigu xukunkii ridin lam yaxkum xukunkii ridi maayo xataa yasmac min shuhuudi اlasli ilan waxaani lilxaaja baa markii horeba ay u banaanayd xaajadiina maanta waa laga maarmay asalkii baaba yimid waa in asalka la dhegeysto باب ikhtilaafi shuhuudi warujuuci can shahaadati halkan waxaa lagaga hadlayaa markhaatiyada hadday iskhilaafaan iyo haddii markhaatigii laga noqdo wuxuu hi idaa shaahidu markhaati haddii uu ka markhaati kaco anahu aqara bialfin ninkaa hebel ah kun isagoo u qiranaya hebel baan maqlayay buuli wa shahida mid kalena wuxuu ka markhaati kacay anahu aqara bialfayni laba kun isagoo u qiraya ayaan maqlayay bu kaa haye waa iskhilaafsan yihiin lakin isku waafaqsan yihin isku waafaqsan kun isku waafaqsanyihin wajaba lahu lfu weeyaan kunkiiba u waajibaya ila kaa wa raaceen walahu waxaa u banaan an yaxlifa inuu dhaarto mudacigu oo wayastaxiqa alfa ahaaniya ilan kunka labaad mar hal markhaati bu haystaa kunka hal kun keliya laba markhaati buu haystaa kunka labaadna hal markhaatibuu haystaa markaa dee dhaartiibuu ku kabayaayo ka labaadna uu ayuubinay ka qaadaya wy wain shahida shaahidaani laba markhaati haddii ay furaan anahu zanaa biha fi zaawiyatin inuu xumaan qofkaa dumara ku sameeyeyo markaa ti goobtiina la weydiiye qol buu sheeg kas dhinacaasay ahayd washahida aakharaani laba kalena waa anahu zanaa biha fi zaawiyatin ukra dhinacaa kale ahayd bay kuwii kalena lam yahbut izina kuwana maarata xadulqadafki iyaa lagu dhigaya ila waxa weeyaan laba ficil oo kala duwan labadana ficil bay sheegeen labadana ficil kale marka halkana nisaab lama halkana nisaab lama labada intaba waa la wain shahida anaani laba hadday ka markhaati kacaan anahu zanaa biha wahiya muaawicatu inuu xumaantaa ku sameeyey iyadoo ogol wa shahida aakharaani laba kalena ay ka markhaati kacaan anahu zanaa biha wahiya mukraha inay qasbanayd lam yahbut izinaa halkaana xumaantii ma sugnaanayso laa fii xaqi rajuli walaa fii xaqi marati xaqulmarada sugnaan mayso oo dee markay muaawica tahay unbaa de wiii ku sugnaanaya labana waa kuwan mukraheeda way qasbanayd yii fii xaqi rajulina waa ficil keliya ficilkii keliha waa kuwan isku khilaafay markaa laba ficiloo kala duwan bay sheegeen kuwana zino ay mutaawico ahayd bay sheegeen kuwana zine ay mukraha ahayd markaa laba ficil bay kala noqdeen ficilkana laba markhaati baa loo hayaa ficilkana laba markhaati baa loo haya waa meeshaa masugna wa qiila waxaa yahbutu zina fii xaqi rajuli qiil baale ninka marka la joogo ha laysku daro ilan gabadhun bay isku khilafsan mutaawica mase waa mukre lakin sheekhu wuxuu ku yihi walaysa bishayin liana hada kulahu ficlu waaxid waxani waa ficil keliya laba sifo aan markaa kulmayna way wain shahida axaduhumaa midkood haddii uu ka markhaati kaco anahu qadafahu bilcajamiyati inuu afqalaad uu ku qadfay wa shahida aakharu mid kalena wuxuu ka markhaati kacay anahu qadafahu bilcarabiyati af islaam af carabi inuu markaa ku qadfay ayuu markaa sheegay kan kalena cajami muslim iyo gaalba de uu ka hadli karaa laakiin de carabigaasaa islaamku uu maaragtay u asala cajamiguna wa arabi ka soo haray muslim iyo gaal wax ku hadlaba haddaba laba markaa ninkan wi qadfay buu leeyahay laba markhaati buu keensaday mid wuxuu yihi afcalabi buu ku caayay ka kalena wuxuu yihi ajami buu ku caayay isku waxbay sheegeen markaa isku waxbay sheegin lam yahbut ilqadfu weyan jawaabtu marka ninkan markaa hama haysto aw shahida axaduhumaa midkood baa wuxuu sheegtay uu ka markhaati kacay ana qadfahu yowma asabti anahu qadafahu yowma sabti inuu maalintii sabtidii uu qadfay wy washahid aakharka kalena anahu qadafahu yowm axadi maalintii xaddii inu qadfay ka markhaati kacay maal ficil waa so laba ficil laba ficil mid kastaana u baahan yahay laba markhaati lama hayo lam yahbut ilqadfu qadafkaasi ma jiro wain shahida axaduma midkood hadduu ka markhaati kaco annahu aqara bilqadfi bilcajamiyati in maaratay afqalaad ama aan af carabi ahayn uu ku qadfay wa shahida alaakharuka kalena wuxuu ka markhaati kacay annahu aqara bilqadfi bilcarabiya wain shahida axaduhumaa midig wuxuu ka markhaati kacay annahu aqara inuu qirtay bilqadfi qadaf buu qirtay laakiin muxuu ku qirtay bilcajabiya markuu qiranayey afqalaad buu ku hadlay wa shahida alaakharuka kalena wuxuu ka markhaati kacay anahu aqara bilqadfi inuu qadafkii qirtay maxaana ku qirtay buu leeyahay bilcarabiya afcarabi buu ku qirtay buu yidhi markaa de inagu qiraalka ilan qiraalku falkii ma aha eeg weliga ayaa laha la soco qiraalku falkii ma aha waa odhaad falkii ka dambeysay maantay dhici kartaa berri bay dhici kartaa saa dambay dhici kartaa intaasoo jeer buu ku celcelin karaa waxaasoo dhami maay marka kanuu cajabiga ku sheegay iyo kanuu carabiga ku sheegay waa laisu geyn deetana laba nin baa markaa markhaati ka ah inuu ninkani ninkaa hebel ah qadafkiisa qirsan yahay afku doonaa ku qirto waa sugnaanaya marka wajabal xaddu xadkii waajibaya aw shahida axaduhumaa midkood baa wuxuu ka markhaati kacay anahu aqara bilqadfi yowma sabti inuu qirtay inuu hebel qadfay maalintii sabtidii buu qirtay buui qiraalkaasi maalintii sabtidii buu washahid aakharu ka kalna wuxuu ka markhaati kacay anahu aqara bilqadfi yowma alaxadi qiraalku inuu dhacay maalintii axadii iyaduna mushkilad male inuu sabtidiina qirtay oo kani uu maqlayay baa suuragala axadiina qirtay oo kani uu maqlayay markaa laba labaduba dee looga qaateen oo labadiiba sheegaya ninkan inuu ninkan u qirtay qadaf baa la hayaa wajabalxaddu xadku waa waajibaya wain shahida axaduhumaa midkood hadduu ka markhaati saraqa kabshan abyada wan inuu ninkan ka xaday washahid alaakharu kale wuxuu ka markhaati kaca anahu saraqa kabshan aswada ilaa kolkaad ka shakida waa adiga yarka midba maaragtay qolalka yarka siduu ekaa waad ohanaysa wanku moogtahay kani caddaan buu ahaa buuyi kii kale ad u yeedhanaysa wiil madow buu ahaa lam yajib ilxaddu meeshaa xad waajibayaa ma jiro haddaba de ninkani hadduu wan cad sheeganayey ama wan madow sheeganayey hal markhaati baa loo hayaa kii labaad looma hayo marka xaggii maalka la joogo fain xalafa almasruuqu minhu kii wax laga soo markhaatiga waafaqsan hadduu dhaartii ku kabo qudiya lahu wankii unbaa la siin ama bedelkiisii iyo de laakiin meeshaa wax gacangoyn la yidhahdaa ma jirto wain shahida shaahidaani laba markhaati hadday ka markhaati kacaan anahu saraqa thawban inuu maraxday qiimatuhu casharatun toban lagu qiimeeyey wa shahida laba kalena waxay ka markhaati kaceen ana qiimatahu cishruuna maradu ninkani xaday inay labaatan qiimihiisu tahay lazimahu aqalu lqiimatayni maradii haddaanay hadda meesha jirin dee labada qiimo kii yar unbaa la waajibinayo lama odhanayo way iskhilaafsan yihiin maxaa yeeley qiimuhu waa shay ijtihaadia waa shay dee qofku isagubaa qiimeynaya oo malihiisii iyo sidii isaga ayla ahayd iyuunbuu ku sheegayaa wax ka muuqda maaha marada wax ka muuqda maaha marka qiimaha iskhilaafka ay isu khilaafayaan dhegba halka yar taasuba dee isku waafaqsanyihin wain shahida shaahidaani laba nin hadday ka markhaati kacaan calaa rajulayni laba kale annahumaa qatalaa fulaanan ninkaa hebele inay dileen bay markhaati ka yihiin washahida alaakharaani labadii kalea waxay ka markhaati kaceen calaa shaahidayni labadii iyaga ku furay bay waxay ku fureen iyaguna annahumaa qatalaahu inay iyagu dileen rujica ila lweliyi weliyu demkii baa la odhanado maxaad leedahay fa fain sadqa awl alwalayni labada hore hadduu ihahdo iyagaa ruu sheegaye labadan dambe hala ii dilo xukima bishahaadatihima markhaatigooda waa la aqbalay oo lagu xukumaya waayo marka horeba isagu dee qoladan uu soo eedeeyey qoladii uu soo eedeeyey laba markhaatibu u keensaday labadii markhaatina way u fureen arintii oo sugnaatay ayuu balan qaadi anagu waxaanu markhaati ka nahay inay labadani dileen weligiina halkiisiibu markaa taagnaaday qoladii maarata mar karo eedaysanayaasha u ahaa ayaa sidii ugu eedaysan waa loo xukumaya wain kadaba alawalayni hadduu labada hore beeniyo ou yidhaahdo labada hore way iska hadlayaan labadan dambaa run sheegaya oo wasadaqa alaakharayn laba damba uu rumeeyo hee saqadat ishahaadataani ninkaasi waxba la meesha kaga kaxaya waayo de labadii hore warkooda waa ka isagu beeniyey labadii dambe warkoodana lama aqbalayo oo nimankan markii nimanka markhaatiga ku fureen inay iska celin iyo iska dhicin hadalkoodani uu yahay oo cadaawade ay meesha timid iyay u badantao lama aqbalayo aw sadqa aljamiic waxba run bay sheegayaan buu yihi wax iska hor imanayo yii waxba wada wada runtood iyadana la aqbalaysa qadati shahaataani wey aw kadaba aljamiic dhammaantood bay sheegayaan buu yihi de markaana waa yaroo iska tag baa laleeyay saqadat shahaadataani waasoo dhan wain shahiduu bixaqin xaq hadday markhaati ka kaca markhaati ka furaan waaye oo ay yihahdaan hebel baa waxaa leh uma rajacuu can shahaadati shahaadadii ba haddana ka noqdeen mar shahaadadii iyay ka noqdeen markhaatigii ay fureen iyay ka noqdeen waaye maxaa la yeeli marka fain kaana qabla alxukmi xukunkii oo aan la ridin hadday ka noqdaan lam yuxkamde xukunkii la ridi maayo waayo ma garanayno ma hore run sheegayeen mise imikay run sheegayaan de waa kol hadii runtii meesha ay majhuul noqotay khalaas wey wain kaana bacda alxukmi xukunkii oo dhacay kadib haddii ay ka noqoshadoodu tahay fain kaana fii xaddin aw qisaasin ay wa qabla tanfiidi wey laakiin weli aan la fulin xukunkii oo dhacayoo aan weli fulin aan la fulininoo aan dhaqan gelin iyay ka noqdeen haddii arrintu xad ay tahay ama qisaas tahay lam yustawfa la fulin maayo haddii ay arintu arrin maalia ahayd xuquuq maali aw caqdin ama heshiis la wadagalay wax lamida ustuufiya waa la fulinayaa cala madhabi madhabku siduu yahay maxay kol hadii xukunkii qaadigu uu dhacay arrintaasi shaabadii baa ku dhacday khalaas xukunka qaadiga markaa ixtimaalaad laguma buriyo ixtimaalaad laguma buriyo marka kol haddii xukunkii uu dhacay way sugnaatay arrintaasi lakin waa wixii maaliya iyo cuquuda qisaasta iyo xuduudda iyagu de waa bishubahaado iyaga loo dhawaan maayo waqiila qiil baa laa yustawfaa kuwana la fulin maayo halkii qisaasta ayuu marinaya lakin ta farqiga udheeeya waa la ogyahay wuxuu ihi wamataa rajaca markay haddaba noqdaan shuhuudulmaali niman maal ka markhaati kacay bacda alxukmi xukun dabeedi dee inaga dhan la fulinayaa lazimahum damaanu fii asaxi lqowleyni walaa yalzamu walaa yalzamuhum fi laakhari iyaga magdhown baa lagu yeelanaya ila nin bay oorseejiyeen soo ma tan laga xukumay laga qaaday ninkii xoolihii hadda imikana waa kuwan ka noqday arrintii ninkii laga xukumay iyagii xaq ma u raacaya sida muctamadka ahaa waa alxayrul qawliya wixii la jiray hada lizaydin bal licamrin labadii qawli ku jiri jiray weeyaan marka xayruladii qawligii baa imanayso isagaa kala teeday ninkan iyo qoladan markhaatigii ninkan iyo maalkiisii iyagaa kala dhex oo markhaatigoodii hore iyaa kala dhex marka ilaa inta xaqaasi uu soo noqonayo qiimihii shaygani uu joogay yaa laga qaadayo sida muctamadkii waa sida ka kale wuxuu leeyahay de waba kamay qaadeen xoolihii ninkaasaa qaatay waxba qolada marka hadal buu ahaa waxba la weydiin maayo buqiilka kale uu leeyahay qowlka kale wuxu uhi rajaca hadday ka noqdaan arintii arrintii shuhuudulcidqi niman xorayn ka markhaati kacay ay ka noqdaan de xorayntii ila addoonkii la xoreeyay imika dib loogu noqon maayo hadaba lazimahum damaanu dee damaankii baa ku waajibayo oo waa kuwan qofkii seejiyey addoonkiisii wain rajaca shuhuudu alaaqi bacda alxukmi niman markhaati ka ahaa alaaq furiin inuu hebel xaaskiisii furay baan markhaati ka bay yidhaahdeen waa la xukumay u bacda alxukmi xukunkii dabadibadanaya waa iska hadlayni fain kaana bacda dukuuli ninkan hadduu xaaskiisa mid ula aqalgalay ay ahayd dee isaga markaa meher dhamaystiran baa laga qaaday soo isaguna lazimahum mahrulmili lizawji mahrulmili dhamaystiran bu iyaga ka qaadaya idan xaaskiisi bay seejiyeen wain kaana qabla dukuul haddii dukuulka ay arrintani eh, ka horreysay oo aan la aqalgelin ay markhaatiga fureen inuu furay deetana laga xukumay kadibna ay yidhahdeen waa iska hadlaynay fa fiihi qawlaan waxaa ninkan u waajibaya laba qowl baa ku sugan axaduhuma midi wuxuu leeyahay yalzamuhum nimankan waxaa lagu leeyahay nisfu mahrilmithli mahrulmithli berhkii ilan isaguba muxuu bixinayaa uun musamaha berhkiibuu bixinaya maadaama isagoo musamaha berhkii bixinayo de isagana markaa nuskii ka nus unbaa ka maqan dee nuskii oo laakin mahrulmithlia iyaa isagana loo soo celinaya masaladaas halkaasi qawlkaasi muxuu utegayaa qawlkii aynu kusoo marnay radaaca radaaca maarata xaaskii yaraydee la nuujiyey naaska inagii soo marnay in markaa eh, nisfulmahri qawlan waaxidan uu ka waajibayo kan iyo kaasi waana sida umka ku qoran nisfumahri miligaas wathaani ka labaad wuxuu leeyahay yalzamuhum jamiicuhu mayana meher dhamaystiran iyuu ku yeelanayaa waa sida mukhtasarka musani ku qoran musanina waa khalad buu yihi mu odhan shaafici baa khaladkan galae wuxuu yihi ciddii shaafici kasoo guurisay malaa laftiisuu sheegaya baa ciddii shaafici kasoo guurisay inay arrintaa ku khaldantay baan umalinaya bu leeya hadduu naftiisa sheegaya muxuu sidaa uleeyahay muxuu ubedeli layahay leanna kitaabkii uu shaafici wax kaga soo qortay markuu sidaa ku arko wuu ka shakeeyaa inuu waxaan isagu qaladkan uu galay laakiin haddana de ma bedeli karaya kitaabki mar haddaanu sheekii dibki ku noqon sheekii dhimay ku noqosha ma jirto marka waa inu irada kitaabkii saasaa ku qoran laakiin inay arrintaasi qalad tahay iyuun baan umalaynayaa buu yidhi qaladkaasina qalad shaafici maahe mu odhan hataa nafteeda mu allahu alam marka hadda waa sida udhexaysa ma dhici karta ciddii shaafici ka sokaysay ayaa qaladkaa gashay buu waayo sidii radaaca baan kusoo aragtay nisfu mahri baa waajibi jiray haddaba sidaa mukhtasarka ku qoran iyay shaykeynkuna rajixeen ay muctamad ka dhigeen halkan waxoogaa markaa deetana farqi baa laysku dayay bal radaacii iyo iyo eh, rujuucu shuhuudka in markaa farqi loo sameeyo marka waxay yidhaahdeen farqigu waxa weeyaan radaaci markuu xasilo guurkii totally wuu baaba oo guur jirayo laakiin nimankan markhaatiyadii marka ay ka markhaatikaninkan inuu furay qaadigiina uu xukumay haddii ay beentoo tahay de ma furmayso laakiin de uma dhawaan karayo ilan xukun baa ku dhacee uma dhawaan karayo oo eh, de iyadiina markaa xukunkii daahir ahaan buu ufulayahay daahir ahaan uma dhawaan karayo marka waxaa laga yaaba halkan waxaa dhacaysa bay yihahdeen jira sida iyagu hataa imika sheeganayaan in haddana ninkii iyo xaaskii ay kala dhex galeen markaa meher dhamaystiran iyaa waajibaya saasay markaa ku tawjiihiyeen laakin de kol haddii qawlkan soo naqlisayba ay tiri waa khalad umkii shaafici sida ku qareen rabiic uu soo wariyeyna ay tahay waa nisfulmahri radaacii sidii kusoo qareenna sidaa ahayd in halkaa la mariyo weeyaan wuxuu ihi wain rajaca shuhuudulqatli kuwii dilka markhaatiga ka ah ka noqdaan bacda alqatli qofkii la dilay kadib fain tacamaduu haddii kas arrintu ay ahayd lazimahum lqisaasu de qisaas baa waajibaysa iyagaa dilay wain akhطauu ay gafeen oo wa maarata isu suureeyeen lazimahum diyatu diyadii markaa khaa iyaa dee waajibaysa waaya wuxuu yihi markaa wain shahida calayhi arbacatu bizina nin baa waxaa ku furay afar inuu zino ku dhacay farujima markaasaa rajmi loo geystay waa la dhagax baa lagu dilay uma rajaca axaduhum mid kamid ah ayaa ka noqday arintii wadakara wuxuu sheegtay annahu akhطaa fi shahaadati inuu qaldamay afartii mid unbaa noqday ninkiina la dil hadda ma la dilayaa isaga dee xaggeynu u dili ilayn waxa weeyaan saddex kale waa kuwan weli arrintii ku taagan haddaba lazimahu rubcu diyati diyadaa qaybsamaysa ilayn dilidiima qaybsamayso markaa diyadiibaa qaybsamayse rubcu diya ayaa ku waajiba lakin hadday afartuba noqon lahaayeen afartuba hadday ka noqdaan markaa maxaa la samay afartaba dhagax baa lagu dilaya inkastuu isnagu dhagaxaa ka ka dooday isnagu waa dhagaxaa diiday wuxuu yihi seef baa lagu dilayaayo de leeyahay dhagaxaantu qofka il meelihi ay kaga dhacaysa wa in caaqabtu facaaqibu mila maa cuuqibtum bihi wati shafiyadula sidii uu yidhi o kale de dhagaxaantii kan hore ku dhacayay meelihii ay kaga dhacayeen lama dabdin karayo kuwana isla meelihii in dhuftaa la doonaya dee suuragal maa sayfa lagu dila isug wuxuu yihi wain wain shahida sittatun lix haddii ay zinada markhaatiyadeeda ahaayeen deetana ninkii sidaa lagu dilay farajaca hnaani laba ay ka noqdaan maxaa soo haray afar baa soo haray afartaasi marka horeba way ku filaayeen faqad qiila waxaa la yidhi laa yalzamhuma shaba muctamadka weyaan waxba kuma waajibayaan waayo haddii ay xataa iyagu iska aamusi lahaayeen de ninkan waa wa qiila qiil baa wuxuu leeya yalzamhumaa ulusu diyati qiilkani meelo badan buu gelaya oo markii markhaatiyada xukunkan la fuliyey markhaatiyada ka ahaa ay nisaabkii ka badan yihiin hadhow hadday wax dib uga yimaadaan ma dhammaantood baa loo qaybinaya mise waxa weeyaan inta nisaabkii uu joogo inta kale waa iska laqwi oo waxa weeyaan eh, waxba kuma dhisna halkaasay markaa labada qowl gelayaan deetana mar oo eh, weli nisaab uu baaqi yahay labadan qowl way imanayaan kaa keligii noqday wax lagu waajibinay mise wa lagu waajibin maayo muctamadku lagu waajibin maayo kol haddii baaqi yahay wa in shahida arbacatun afar haddii ay ka markhaati kacaan bizinaa bay ka markhaati kaceen wathnaani laba kalena waxay ka markhaati kaceen bilixsaani inuu qofkani muxsan yahay uu hore soo maray uma rajacuu markaasi dhammaantood ka wada noqdeen kuwii waa muxsan lahaa waa maaratay saas ma ahayn aa khaldanay kuwii waa maaratay sinu ku dhacay lahaa waxay yihahdeen ma jirin faqad qiila waxaa la yihi laa yalzamu shuhuud alixsaani shay-un nimankaa waa muxsan yidhi waxba iyaga laguma le waayo dee nimankani ninkan dembi kumay sheegin nimankani sifatu kamaal ninkani inuu markaa dadka markaa de derajada sare safka qolada sare inuu ku biiro levelka sare uu yahay ayuunbay iyagu ka markhaatigaanu sifo sifatu kamaala ayuunbay sheegeene inuu dhib geystay markhaatiyaba kamay ahayn marka iyaga loo raaci maayo waa sida shaykeynku ay rajaxeen minhaajkuna uu rajaxayo laakiin isnawi iyo bulqayni iyo ayaa markaa ka hor yimid arrinta wa qiila baale waa kay qoladan kale rajaxayaan yalzamuhum ilayn dilku muxuu ka dhashay wuxuu ka dhashayba ixsaankuba ka dhashayba zinadan iyo isaanku isu tegey iyaa rajmigan keenay hadii labada mid la waayi lahaa rajmigu maba dhaceen markaa qeyb weyn bay ka yihiin qeyb culus bay ka yihiin meeshe iyagana ha loo raaca bay leeyihiin wa qiila qiil kalaaba yidhi oo saddexaado aad isleedahay markaa kanaaba ugu fiicnaan lahaa cid rajaxday baan garanaynin in shahiduu bilixsaani qabla zina inta nimankani aanay zina iyo warkan sheegin hadday kuwani inuu ninkani muxsan yahay sheegi lahaayeen lam yalzamhum shay waxba laguma lahaadeen maxaa yeelay iyaga qawlkoodani dee waxa weeyaan zinadan calaaqaba lama lahayn in shahiduu bacda zinaa zinada dabadeed markii markhaatiyadan la helay kadib hadday iyaguna arintan kala keeneen lazimahu iyagaa dhamaystira arrintee ha ku laazimo ayuu kaa zinaday wuxuu yihi waidaa xakama alxaakimu bishahaadati shaahidayni xaakimku haddii uu wax ku xukumo laba markhaati markhaatigood uma baana ay caddaato annahumaa kaanaa cabdayni inay addoomma ahaayeen imika taa waad ka badbaado addoomma ma jiraa aw kaafirayn inay gaalaba ahaayeen baa soo baxday isqarinaysa nuqid alxukmu xukunka waa la burinay ilan gaal markhaatigiisu ma shaqeeye wain baana haddii ay caddaato anahumaa kaanaa faasiqayni cinda alxukmi inay ahlu fisqi ahaayeen niman aan hagaagsanayn muslimiin aan hagaagsanayn toosnayn bay ahaayeen markii xukunka uu jiray ay markhaatiga furayeen taasaa caddaatay iyada khilaaf baa ku jire nuqida alxukmu fii asaxi lqowleyni laba qowl baa jiraya qowlkaas asaxa ah kol faasiqiin ahaayeen waa la burinayaa xukunkaasio dee waxa weeye qur-aankaaba sheegay falaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaaika hum lfaasiquun faasiqiinaan shahadisa la aqbalaynin qur-aankaaba sheegay markaa la yeeli maayo walaa yunqadu fi laakhari ka kale wuxuu leeyay mee la burin maayo oo maxaan loo burinaynin dee qaadigu markii uu xukumayey inay cuduul yihiin ayuu u qabay taa lafteeduna waa nooc xukuna ayay u eg tahay oo inuu cadaalad u xukumaya markaasuu socodsiiyey kadib bay haddana arrintan kale soo baxday fisqigii waa arrin ijtihaadiya buu leeyay qowlkani waa arrin ijtihaadiya marka walijtihaadu laa yunqadu bilijtihaadi lakin waa le kol hadday caddaatay laa cibrata bidanni lbayini khaau qaadigu sida wuu moodaya lakin way soo baxday inay khabriye cabahaayeen taariku salaad ahaayeen malaha sigaari cabkuna imika waa ugelayaa de da wixii wuu caam noqdayo dadkiiba badankoodi markaati imika cidina cudul ma eegte marka maxkamadda soo maydaan waa un la dhaaranaya ka ugu dibjirsan dadku hadduu yimaado waxaa igu wallaahi waxaa igu bilaahi waxaa igu tallaaya un baa la odhanaya ma ohanayso war ma tukataa yaa ku garanaya iyo ma odhanayso wuxuu yihi nuqida alxukmu xukunkii haddaba haddii la buriyo fain kaana almaxkuumu bihi wixii la xukumay hadduu ahaa itlaafan baabi'in kalqatli in qof la dilo oo kale walqaci xubin laga gooyo oo kale daminahu limaamu qaadigaa loo jeeda qaadigii xukunkan geystay iyo magdhowga lagu leey isagaa khaldame waddadan wa lagu ukum wa ku xukume isaga ayaa lagu yeelan de markaa khataa bay ahayde caaqiladiisi iyo xigtadiisii iyaa loo raacay qowl kalena waa kii odhan jiray baytulmaalkaa laga bixinayo wuxuu ihi wain waxaan la xukumay haduu maal ahaa fain kaana baaqiyan haddii aan hadduu baaqi yahay oo aanu baabi'in raddahu kii qaatay wuu soo celinde maxkuum caleyhii baa loo soo celin wain kaana taarifan haddii uu baaba-ay daminahu lmaxkuumu low kii loo xukumay ee la siiyey ee baaba'saday yaa dee laga rabaayo soo celi laleeya magdhowgiisii fain kaana mucsiran hadduu mucsiri xoolaba haysanin daminahu lxaakimu xaakimka ayaa damaanaya uma yarjicu bihi al almaxkuumi lahu idaa aysara kadib buu markaa xaakimku ka qaadan doonaa kii loo xukumay marka ilaahay wax siiyo baab liqraar halkan waxaa laga gelayaa qiraalka baabkiisii waana baabkii u dambeeyey kolkii shahaadadii lagaaga hadlay inqadaagii baynu ku jirnay jaran jaradii uu marayey iyo waaan noogu markaa noogu dambeysay maaratay wasaa'il lihbaat wixii lagu sugayey wixii lagu sugayy markaa waa ama ama yemiin bay noqon ama shahaaday noqon ama qiraal yemiintii waan soo aragnay shahaadadiina waynu soo aragnay qiraalkii ayuu musanifku raximah llahu tacaala halkan uu keenay iqraarsiisa waa alibaat sugid shay la sugayo sharci ahaanna waa ikhbaaru can xaqin saabiqin oo waxa weeyaan cala lmukhbiri waa in laga waramo xaq horeeyey oo qofka warka sheegaya lagu leey haddaba arkaantiisu waa afar muqirkii oo qofkii qiranayaya iyo muqarulao kii loo qirayay iyo siiqadii la isticmaalay iyo muqarubihii oo shaygii la qirayaya ruknigii koobaadoo qofka wax qiran karaabuu ku biloobo wuxuu ku yidhi man lam yuxjar calayhi qofkii aan xayiraadi saarayn yajuusu iqraaru qiraalkiisu waa ansaxaya qofkii aan wax xayiraadi tasarufaadka ka saarnayn dee qiraalkiisuna wuu ansaxaya waman xujira calayhi qofkii laakiin xayiraad la saaray lisikarin yaraan daraadeen qaangaar ba ahay aw junuun ama waali loo saaray laa yasixu iqraaru fii shayin min alashyaai weeyaan wax alliyaalo wax ilmaha yare uu qaran karaa ma jiro qofka waalina waa saas oo kale caruurtii xataa hadday islaayaan oo hadhow talo isdilaan oo mid markaa ilba laga soo tuuro uu yidhaahdo anigaa ka soo tuuray ma jirto lama aqbalayo kuwii kale hadday ataa markhaati ku fureen dawadigi soo awge haddaynan markhaati caruureed aan la aqbalin iska lows iyo waxyaalaha hadday dil tahay lows bay noqonayeen wuxuu yidhi fain aqara haddii uu qirtay waayahay qofkiiba markaa qirtay waxbuu qirtay uma dacaa kadib u haddana sheegtay anahu ayru baalin qaangaarba inaanu ahayn waana arrin suuragala falqawlu qawluhu waa laga dhegeysanaya waa la maqlaya caruur baan ahayda min ayrihi lamana dhaarinayo in haddaad dhaariso markaad dhaarisa maaa aad sugi inuu caruur yahay marka maaa soo bia caruur baad dhaarisa markaa iman mayso lama dhaarinayo wa cala lmudaci mudaciga waxaa lagu leeyahay albayinatu inuu markhaatiya keeno anahu baaliun mudacigu hadduu leeya waa beentiya waa qaangaar ha soo cadeeya isagu see loo caddayn karaa markaa de waxaa lagu caddayn karaa un la yihi dadi bes dhalashadiisi waman xujira caleyhi qofkii xayanaad loo saaray lisafahin xoola daadaadin lam yajuz ma ansaxayo iqraaruhu bi fi lmaali maal inuu qirto ilan xayanaad baaba ka saaran wayajuuzu way banaan tahay fi alaaqi wاlxuduudi wاlqisaasi wixii aan xayanaadu ka saarnayn alaaq de marka horeba maaragtay waxa weeyaan furiinkiisu wuu ansaxay marka inuu irtaana mushkilad male man malaka inshaa malaka raar weya man laa alaa xuduuddii iyo qisaastiina jirkiisay dhib ugeysanaysaa jirkiisana leejeclaa dadka kaleba u qabaan buu u qabaa ee ninkani maalka ayuun baanu leejeclayn saasun baa markaa xayiraadda loo saara waman xujira calayhi lifalasin qofkii caydh daraaddeed caydho uu caydhoobay xayiraadda loo saaray yajuusu iqraaruhu fi lxaddi walqisaasi wixii xuduud iyo qisaasa dee kaa horu kala mid yahay wa filmaali maal inuu qirto isaga qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid wuxuu le yajuusu wuu ansaxayaa waay wathani ka labaadna laa yajuusu fi laali buu eeg hadduu qirto ihahdo ninkaasi waxbuu igu leeyahay waa la aqbalaya horta laakiin isagay ku soconaysaa ee dadkii haystay ee xoolihiisan loo xayiray ma soo dhexgelayaan kuwan imika wax u qiray mise ma soo dhexgelayaan baa laga hadlaya labada qowl halkaasay muctamadkuna waxa weeyaan laa yajuusu fi laal haddii haddii uu markaa waxa weya iska ilaaqo haddii uu iska ilaaqo ama uu yidhaahdo waa mucaamalo soo arki maysi laakiin haddii uu yidhaahdo aanu ilaaqin ee uu yidhaahdo daynta wuxuu igu lahaa xayiraada ka hor yajuusuda markaa rajxnaanaysa marka iyada yajuusuda imanaysa wa fi lmaali qawlaani axaduhumaa mid waxa weeyaan yajuusu wuu banaan yahy waa goorma ida asnada wujubaha ilaa maa qabla اxajri aw kaana can jinaayati haddii uu jinaaye yahay oo dhib uu geystay uu markaa ka markaati u qirto waa la aqbali sidoo kale qabla alxajri haddii ay tahayna iyadana waa la aqbali wathani ka labaad laa yajuusu fi lxaali buu leeyahay oo de nimankan kale ayuu fiirinaya waayo kaasi markaa isaga wuxuu socon markii mucaamalo mulaqa oo aanu taariikhaynin unu yihahdo ayuu igaga yeeshay lacagtaas waman xujira calayhi liriqin addoonnimo qofkii xayaraad loo saaray in addoonkuna maxjuur caleyhi buu ahaaye yajuuzu iqraaruhu qiraalkiisu waa asaxayaa bilxaddi walqisaasi waalaaqi xuduuddi iyo qisaaski iyo alaaqi iyo furiinkii wuxuu kala mid yahay safiihi iyo kuwii d kala mid yahy waxaan de wax isaga jirhkiisii ama nafgiisana ama eh, maaratay eh, gurigiisii marka nikaaxiisii taasna dee sayidku shaqa kuma laha wain aqara bimaalin lakiin hadduu maal qirto utubica bihi idaa cataqa sayidka shaqa kuma laha ee markuu xorooba hadiiba de u qoray ayuunbaa laga raadsan lakin sayidka waba la weydiima qiraalkiisaasi sayidka ma khuseeyo wain aqara haddii uu qirto bisariqati maalin maal inuu haday fii yadihi maal markaa gacantiisa ku jiro de uu sito ayaa wuxuu qirtay inuu soo haday quica gacanta waa la waa wa filmaali maalkan uu gacanta ku hayo ma waa laga soo hadeli lahaabaa loo geyn mise sayidkiisa ayaa iska haysan qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid wuxuu le yusallamu waa la dhiibaya waxaa loo dhiibayaa kii laga soo xaday illa waa tan gacantiiba xatooyada loo gooye maalkiina waa la mid waani ka labaad waa muctamadkii laa lama dhiibayo waayo sayidkii haddaanu qirin waxaan meesha ku jira waa asalku inuu sayidku iska leeyahy qiraalkan addoonkuna isaga naftiisuunbay unbay khusaysahay maalkii maaratay eh, sayidka dee khusayso wiii gacantiisa ku jirana sayidkaa iskale wain talifa almaalu haddii haddaba wixii markaa waan soo haday uu lahaa uu talfo iyadoon la celinin biica minhu waxaa fii yadii yani intii isaga gacantiisa ku jiray biica minhu ay min alcabdi addoonkii waxaa laga iibini biqadri lmaali maalkaa inta uga dhiganta fii axad lqowleyni labada qowleen imika soo maraynay mid ahaantooda waa kii yusallamu lahaa ee daciifka ahaa ilaa ninkii baa loo celinaya dee si lacagtii loo celiyo waa in addoonkii qeyb la iibiyo walaa yubaacu fi laakari ka kale wlaa yusallamu lahaa markaan ku soconnana waxba la iibin maayo waayo de isagu markuu xoroobo unbaa xoolaan laga raadinaya sayidka xubal laguma lab wuxuu ihi walaa yajuusu iqraaru lmawlaa calayhi sayidku qiraalka uu addoonkiisii wax ku qiraa addoonka ku socon maayo bimaa yuujibu alxadda walqisaasa wax xad waajibiya ama qisaas waajibiya addoonkaygu isagoo ninkan gacanta ka gooya hadduu yidhaahdo laga dhegeysan maayo waa maxay wixii addoonka qiraalkiisa la aqbalayo isagaa looga noqonaya wixii aan addoonka qiraalkiisa lagu aqbalin waa maalkii iyaa sayidka qiraalkiisu ka shaqeynaya walaa yajuusu iqraaru lmawlaa calayhi sayidku inuu ku qiraa socon mayso bima yuujibu lxadda walqisaasa xad iyo qisaas wax waajibiya wayajuusu iqraaruhu calayhi bijinaayati lkhaai jinaayo khaaa oo maal waajibisa inuu ku qira iyadu waa caadi maal bay waajibinaysaa maalkiina de isagu dhib ugeynay addoonka dhib uma geysanayo waman xujira calayhi limaradin qofkii xayaraad loo saaray xanuun daraadi dee uluseynka maaragtay xayaraaddu ay ka saarnayd tabarucaadka yajuuzu iqraaruhu bilxadi wاlqisaasi xad iyo qisaas waa qiran karaa ilan halkaas calaaqa lama lehe wayajuuzu iqraaruhu bilmaali liljnabiy qof aan warahadiisa ahayn iya isagana wax wuu uqiri karaa inuu xoolaha leeyahay ama dayn uu kuleeyahay wa fii iqraarihi bilmaali lilwaariثi qowlaan qof haddaba dhexlayaashiisiiya wax ma u qiri karaa inuu dayn kuleeyahay ama cayn maalkiisii kamida ah inuu hebel leeyahay hadduu uqira ma la aqbali laba qowl baa ku sugan muctamedkuna uu yahay waa la aqbalaya liannahu intaha ilaa xaalatin yasduqu fiiha alkaduuba li wuxuu soo gaaray qofku marka sakaraad ku hayo xaalad kii beenaalaha ahaa ee faajirka ah uu toobad keeno oo runta uu ku dadaalo iyuu ku jiraay kol hadduu halkaas soo gaadhay waa la aqbalayaa buu muctamedku leeyahay qowlka kalena wuxuu leeyahay waxaa lagu tuhmayaa inuu s maaragtay u xaglinayo dhaxlayaashii mid kamid a ah, oo uu doonayo wax dheeraada inuu siiyo wa qiila qiil ariiqaabala halkan yajuusu qowlan waaxidan laba qowl ba la gelin maaye wuu iska banay lakin ariiqadaa qowleynka iyaa rajaxa wuxuu yihi halkaa wuxuu kaga baxay markaa yaa wa qiri kara imika waa loo gelaya almuqaru lahu kii wa loo qiray wuxuu wayajuusu iqraaru qiraalkii wuxuu asaxaya likuli man yahbutu lahu lxaqu lmuqaru bihi cid kasta oo milkiyi karta waxaan la qirayo cid kasta ahal u ah in ay milkido waxaan loo qiranayo wa in aqara licabdin addoon hadduu u qiro bimaalin maal hadduu u qiro habata almaalu limawlaahu wuxuu yihi maalkani addoon hebel baa de addoonka waxba ma yeeshee sayidkiisaale bay noqonaysaa sayidkiisaale ayuunbay noqonaysaa de addoonkii maadaama uu bani aadan yahay qiraalkaa loo qiray laqwi laga dhigi maaye sayidkii iyaa loo tiirin wa in aqara libahiimatin haddii uu bahiimo laakin wa qorto ihahdo dameerkaasaale de dameer waxba ma yeesho lam yahbut ilmaalu lisaaxibiha qofkii daabadaasi lahaa waxba loo sugi maayo waayo dee hadalkii caadiga ahaba waa ka baxsanykan lakin addoonkaa saale hebel baale iska odhan karaa hay yani isagoo sito ku arkayay hebel baale waa la odhan karaa hadhow laba kii xadiidku man baaca cabda walahu maalu famaaluhu lisayidi wuxuu ihi wain aqara lixamlin ilmo caloosha ku jira hadduu wax u qiro wacazaahu u u nisbeeyo ilaa irin dhaxal inuu kaga yeeshay aw wasiyatin ama dardaaran saxal iqraaru qiraalkaas waa sax oo wuxuu yihi baa kun doolar oo dhaxal uu uhelaya igule khalaas waa ansaxaysa waayo xamligu waxbuu dhexlaaday ama ku loo dardaarmay igule iyaduna way ansaxaysa wa in alaqa hadduu laakiin iska idlaaqu yihi uun ilmaha ku jira heblaayo caloosheedu kun doolar buu igu si alla si ugu yeeshayba muu sheegi waay fa fiihi qowlaani laba qowl baa kusugan meesha asaxuhumaa lakin waxaa asaxa anahu yasixu waayo dee maadaama ay jiri karaysa dariiqu wax ugu yeesho oo ama irthi ama wasiya oo eh, maarata si ay ku hagaagi karaysaa ay jirto de saasaa lagu ambaaraya icmaalu kalaami awlaa min ihmaalihi ka kalena wuxuu leeyay labadaasi waa wax naadira oo wax kooban marka loo cuquudda kale cuquudda kale aad uga badan bayci iyo qardigii iyo waxyaalahaas haduu saa odhan lama yeeleen marka mar haddaanu sheegin jihadii yaan la aqbalin buu le fain alqatu ilmihii hadday soo rido meytan isagoo hadday dhasho baa loola jeedaa ilmihiiyo markaa bakti hadduu soo dhasho baala iqraaru qraalkii wuu burayaade ilanmayd waxba milkiye wa in alqad xayan wamayitan hadday mataanayso mid nool iyo mid meyda ay dhasho jucila almaalu lilxayi ilan meydkii waa waxba la-aane oo inaga nidhi mar hadduu bakti kusoo dhashay dee waxba ma milkiyayo kan markaa nolosha kusoo dhashay ayuunbaa wixii wada yeelanay waman aqara bixaqin liaadamiyin lam yuqbal rujuucuhu haddii qofku qirto xaq bani aadanihi uu ku leeyahay qof bani aadanihi xaq uu leeyahay haddii uu qirto lam yuqbal rujuucuhu ka noqoshada uu ka noqday la aqbali maayo wain aqara bixaddin maxaa yeelay de xaq bani aadan buu burinaya xaqii uu sugnaaday markuu qirtay uu sugnaadayba kol hadduu sugnaaday isqaadin ma aqbalayaba lamaba ridi karo wain aqara bixaddin lilaahi tacaala haddii laakiin xad ilaahay uu qofku qirto wa huwa waxa weeyaan xadu الzinaa wالsariqati wاlmuxaarabati wa shurbi اlkhamri waa kuwa xuduudda ilaahay qubila rujuucuhu waa la aqbalayaayo dee nabigu alayhi sala slam ninkii qiranayey waa kii kolba ka jeedsanayey hadduu iska tegi iska tegi la macalaka abalta war malaha waad dhunkatay hadduu ha yaa rasuulala ohan laha oroo iska tagun baa laodhan lahaa soo ma waana ka noqosho uu ka noqonayo dee wixii uu markii hore qirtay marka iyada waa la aqbalay wa yustaxabu waxaaba u fiican lilimaami qaadigii an yulaqinahu rujuuca can dalika inuu afka ugu rido ka noqoshada oo malaha saasay ahayd malaha saasay ahayd waar malaha taama taasay ahayd oo kale inuu yidhaahdo eeg laakin laa yusarixu bi ma odhanayo waar ka noqon ka noqoshahada waanu aqbalayna kuma odhanayo lakin si nabigu sameeye alayh salatu salaam oo kale u samaynayo wain aqara alcarabiyu bilcajamiyati qofkii carabka ahaa hadduu af kale uu ku wax ku qirto wadacaa oo uu sheegto annahu lam yacrif inaanu garanin kelmaddani waxay ka dhigan tahay dee mid soomaaliya kelmad xabasha ku hadlay ilan kelmada xabashi waxa weeyaanba ninkani kun doolar buu igu leeyahay hadhow baa la yidhi da ninkan kun baad uqirtay kunkaas ka bixi markaasuu yii kun maxaya dee soodigii sidaa yidhi oo saas maxay ka dhigan tahay maba garanayni dee waa kun buu igu leeyahay haddaba qubila qawluhu waa la dhegeysay kol haddaanu afkan afkiisii ahayn waa laga yeeli laakin maca alyamiin marka uu dhaarto inaanu garanaynin waxaan wuxuu yahay ayaa markaa laga aqbali wain aqara bimaalin maal haddii uu qirto aw bihibatin yani in lagu leeyahay aw bihibatin ama inuu markaa wahibeeyey wa iqbaadin oo weliba u gacan geliyey qofkii uma dacaa kadibba wuxuu sheegtay anahu aqara bilmaali calaa wacdi in arrintu ballanqaad ay ahayd oo nootaayada la kala qoran wixii welinaysa siinba uu nootaayada la siin karo markhaatiyada waxna suulkan iyo waxna ay saarsaareen ha wixii aan weli dhicin nootaayadii u qabaala bay odhan hore alqabaala walam yaqbid laakiin m maarata muu qabdoone laakiin arrintu waxay ahayd de nootayada marka hore markaa kadib baanu tegaynay oon markaa alaabta ku wareejinay waay walam yaqbid markaa maalka maalka u qiray uu kamaan qaadina inaan ka qaato ayay ahayd aw wahaba walam yuqbid waan u sii markhaatigu baanu sii seexnay waan u hibeeyey afka waan ka idhi laakiin dee umaan gacan gelinin wa alaba dabcan waxaas sidiisa loo dhegeysan maayo warkaas kol haddii suul iyo saxiixii lagaa hayo markhaatiyadii wixii lagaa hayo la dhegaysan maayo warkaasi iminka wa iska hagaaji notaayoyinkaaga markaad markaad hawshii dhamayso wixii aad markaa markhaatiya usamaynaysa u samee waayo laakiin hal arrin bay kuu faa'ideyn caadadu ay sidan iska tahay wa alaba yamiin almuqi almuqarin lahu hadduu codsado ii dhaarta isaguba inaanay sidaa ahayn xullifa cala lmansuus intaasu faaide in loo dhaariyo sida naska shaafici uu yahay in loo dhaariyay noqoni maana maa yadaciihi mumkinu waxaan uu sheegana wax suuragal ah wey waa faa'iidana waa laga gaari karaayo de haddii ay sidaa uu sheegay ahay waa laga yaaba kan inu dhaartii ka maago markuu ka maagana xukunkii markaa isbedelo wuxuu yihi wain wakala hayrahu fi an yuqira canhu bimaalin lazimahu lmaalu hadduu qof u dirsado inuu wax kasoo ku soo qiro wuxuu maxkamadda tago hebel in waxaa igu leeya soo qir lazimahu lmaalu waxaw isagoon maxkamad ba la tegin maalkii waa ku waajibay ila waaba kan qirtaybe wain lam yuqira alwakiilu kii uu dira yaanu sooba qirin waman aqara lirajulin qofkii qof u qira bimaalin maal u qira wakadabahu lmuqaru lahu kii loo qirayna uu yihahdo melihi anu wuxuu alaabtan hebel baale aan hayo kiina wuuu taas melihi anu nuzica almaalu min minhu waxufida buu maalka waa laga qaadaya maxkamaddaa ka qaadaysa waana la de waxa weyaan isaguna inuu leeyahay waa kan cid kaleba qiray malaha mali kii kale mar hadduu sheegan waaye waa laga qaadi saasuu sheeku rajaxay isaguyo dee wuxuu leeyahay ilaa uhuuri maaliki mar haddii aan cidla hadda lahaynin waa laga qaaday wa qiila qiil baale sheekeynku ay rajaxayaan yutraku fii yadihi laga qaadi maayo waa loo daynaya waa loo daynayaayo kol gacanta ku hayay ha ku rarnaada isagu waxaaba laga yaaba in du iska isagu lahaa markaa gacantuna de sideedii tarjiix keeni jirtay marka kol haddii cid kale oo maanta la siiya aanay jirin kaa gacanta ku haya iyaa u rajaxane gacanta ku hayo wuxuu yihi waman idacaa calىa rajuli xaqan faqaala ana muqiru aw uqiru bihi halkaa waxaa inooga bilaabmaya siiqadii markaa siiqadu dee xaggaa dambe ha raacdo wsala اllahu waslama alaa nabiyina mxamedi wallah haddii dadku ay wax faasiqnimo keena aadaystaan oo dadkii oo dham ay waxaa ku daadanayaan waa siyaarka imika aynu kale dadkii markaa shahaadadoodu ma dhacaysaa shaaficiyadu way dhacaysaa bay in nin aan xaaraanta iska ilaalinaynin shahaadadiisa la qaadan maayo ama sidaa ha wada noqdaan dadku ama yaana wada noqon lakin culamada qaarkood baa yidhaahda hadii ay dadkii sidaa iska wada noqdaan si aanay xuquuqdii u dayacmin ha la aqbalo kuwa noocaas asalaa bigayri ahaara hal yakfuru saaxibuha hadduu de salaada inuu ku ciyaaro uu doonayo oo jees jees iyo ay ka tahay uu ku gaaloobi lakin haddii ay maaragtay wax kale ka tahay sida markaa de kas yani wahsi uu ka wahsanayo dadkana ka xishoonayo inuu markaa iyadoo salaadii la galay markaa isaguna meelaha iska meerayso uu iskala gelayo qoladii uu la socday markaasoo kale lama gaalaysiinayo afartan doolarku lahaa wuxuu igu yidhi soddon moobilkayga ka shubo tobana iga daa anigoon waayahay odhan ayaan afartankiiba ka shubtay oon ku idhi waan kaa daayay toban markaan ka shubtay horta ka shubashadaasi waa xawilaad marka de qoladii kale aad ku leedahay waxaana dirsatay xoola aanu isagu kuu dirin munkirna kuumu ahay muqir buu ku ahaa soo ma waanu kuu qirsanay waanu ku siinay inaad markaa wixiisa qaato xaqu malihi tobankii waa celis soo garan maysi waan kaa saamaxayna waa tiri de khalaas kol hadaad saamaxday isku waafaqaan inay sino la yimaadeen laakiin ay isku khilaafaan meeshii wax ka dhaceen makaa ladii waqac waaye miyaan la xadayn dee kuwan waxay noqonayan qaadifiin bay noqonayan xadulqadaf baa ayaa lagu xadaynaya ma aha xadkii zinada kan kale laguma qaadayo iyagaa xadkii qadafka lagu qaadayo mata yuqaalu hada shaksu zanaa miraaran ficilka dhamayska tiran waa hal mar un waa hal mar walow shahiduu fi sariqati shahidum imra'atan lam yahbut ilqacu wa habata almaal qad yahbut alfarcu wa yasqut alasl ha waa qaacidadii hal yushtarau fi taxamul alislaam walbuluq walxuriya meel lama shardiyo qofku markuu shahaadada xambaaranayo inuu caqliga waa shardi waxaa shardi ah inuu soo jeed lahaa oonu qof qafladaysan ahayn lakin hadduu doona gaal buu noqon karaa addoon buu noqon karaa qof aan qaangaar ahayn buu noqon karaa afarta adoon iyaanay noqonayn shaahidiin dhamaystiran afarta adoona adoon xaggeed ka soo gelisay markhaatiyada markhaatiga adoon lama dhageysto hadday ku noqdaan xataa lowsunba wuxuuda noqonaya shatranjigu hadduu makruuh yahay asnaamta lagu ciyaarayo maay asnaamta lagu ciyaarati m faraskan iyo de wax meel caabuday aan laba caabud waa lagu ciyaarayaabe <laughs> sanam waa waxa wey waa waa timaalkan ilahay sukadii la caabudayo weeyaan ee taalooyinkan la sameynay ma odhan waa asnaam waa timhaal waa suurad xaaraano in la jejabiye ay tahay laakiin maaha sanam de ha saman sanam wuxu noqonaya marka la caabudo anahu qatalahu fulanu law walaw shahida shaahidu calaa rajulin anahu qatala axad haadayn lam yahbut ilaws ma lfarqu de farqigu waxa weeye markaa ciddii lawska ahalkiisa ahayd baa la garanaya laakiin marka meeshii laba mayd ay yaalaan ee la yihi ninkani labadan mid ahaan buu dilay lawskii yaale ma maydkan awliyadiisa hale mise maydkan awliyadiisa hale lama garanayo marka meeshaa lows ma jiro qof ma u wakiilan karaan lacagtii xoog ku soo qaado kana soo qaado qofkii inkiray isagoo markhaati haysta qof kale inuu dirsado miyaa oo matalan tukaankiisi ninka loo dhaco oo albaabadiisi la jajabiyo ma qofkan kale waxaa ma samaynayo waayo dee ma hubtid inuu qofkani waxaan kuleeyay inuu ka qaatay baa dhici karta haddana adiga uu kuu dirayo marka isagu waxaa la jajabiyey adigu hawshaa isu geli qofka aan fadhiyin aan fadhihi karin ilaa uu lugaha fidiyo caado ka noqotay haddii kale uu sina u fadhihi karin w ukunkiisu yani darsiga dhexdiisiiba cagaa fidsanayaao si kalean u fadhiisan karin kaa weynu u saama cudurdaarkii soo qoranaya mushkilad ma laha ogaadu cudurdaar le adin kale culamadu waxay leeyihiin waxa weeye waa edab daro wuxuu yihi kameradaha muraaqabada sidii markhaati ma noqonayaan e kameradahan iyo waxyaalahani waa qariino culus oo qofkii qiraarkii lagaga soo saaray kolkaa daawatiiso iska qiranaya soo khalaas qiraadkaas ku qoreysaa marka marka ma ohanaysid ama kafarada wa kuukuma ohanaysid ha lafkiina waynu gelin karayna waxaynu gelin kari weyn lafki maaha imika qiraal baa baynu gelin karayna qiraalkii baa dee qarka u saaran tahay oo marka wixii daawajsiino iska qiranaya de kolkaynu videogii baaba de imika hawlshiisu badatae laakiin adu halkaasoo kale lama sii saro waayo tuugtu haddii kale caawinaysaayo wixii ay qiran lahayn kolkaa tirahda qiraalkiisa uunbaa w markaa isdhatiray noqonaysa markaa sii sari mayne qolyaha markaa arinta de waxa weeyaan maxkamadaha meelaha jooga waa inay markay fidyogahayaan qiraalkii kaga soo saaraan qofka haddaan shacbaan markay bilaabantay aan caadaystay inaan soomo isniinta iyo khamiista ma sii wadi karaa shan iyo tobanka dambe haa caado way kugu filan tahay ruuxii weynaa muxuu bixinayaa fidyada taa in badan baynu sheegnay malaha miskiilo kiilo baynu ihi soo maha wax yar lagu daray hadduu kiilo gaadhsiiyana way fiicantay maalin kasta hadduu mar inuu xisaabiyo bisha ma u wada bixin karaa xagga dambe ka wada bixin karaa nag xagga horumaa laga wada bixinay sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallah alam